alxamdu lilah rb اlcaalamiin wsal allah wslm cla nabiyina muxamed wcla alih وaصxaabih wman tabicahum bixsan ila ywm اddiin ama bacd sheikhu wuxuu inoo soo tilmaamay darsigii ugu dambeeyey alla subxaanahu wa tacaala magacyadiis iyo tilmaamihiisa labadaba inuu u kulmiyey nafyi iyo ibaat soo saama odhan labadaba ilahay wuxuu u kulmiyey nafyi iyo ibaat whuwa subxaanahu qad jamaca fima wasafa wasama bihi nafsahu bayna alnafyi walibaat marka halka waxaa inooga soo baxaya afar shay baa inooga soo baxaya asmaa muhbata wa asmaa manfiya wa ifaat muhbata wa ifaat manfiya ifaat manfiya maxaa ka mida i la diiday naam ya ifa la diiday laa taudhu sinat walaa nawm laa yamuut naam ifa la sugayna idaad bay u badanta naam alaliy اlcaiim alculu wاlcaama alaliy lcaiim magac bay kaa noqonaysa marka alculu sarayn iyo weynaan alcaama ayib asma mubata hadday joogtay alcaliim alcaiim alraxiim waa asmaa la sugay ayb asmaa manfiya lam yalid ma magacbaa ism iyo ficil sooma kala jiraan ya ay su-aasha la soco sm manfiy ifa manfiy ma man basna min luub ifa la diid alluub waa if wey ya ayb tusaali kaad sheegtay muxuu lam yalid walam yuuladna ifa la diid waa ficil yalid yani waxba ma dhalo ficilkuna waa ifa wey laakiin magac ma haysa wlaa taquluu lahu abun ma haysan markaa ifa unbay noqonaysa lam yalid weeye un waxba ma dhalin yani aabbana maaha ayb waa la ysku hayaa magacyo manfi ma jiraan oo la diidayo ka magaca ahaan hadda magaciyo iyo tilmaanayaan la khaldi labadaba la kala soocaya sooma wixii magacana waa magac alcaliy hadda waa magac alculuwna waa ifadii alraxiim waa magac alraxmana waa ifo waa ifo ifat lciza iyo sm lcasiiz marka culimada qaar waxay idhaahdeen waxa weeye magacyada nafyi ma galo culimmada qaarna waxay dhaahdeen waa galo hadalka shiikhana hadda waxaynu ka fahmaynaa jamaca fi ma wasafa wasama bayna alnafyi walibaat sooma inay labadaba gelaysaa laga fahmaya marka waxaan leenahay magacyada waxa ku saabsan alasmaa nafyiga gelaya waa nafyu almacna laa nafyu lmabna yani nafyigii xagga macnaha ayuu ka gelay laakiin xagga lafdiga ka geli maayo taa maxaynu uga jeedna magacyada alle markaynu alfaadooda eegno wax diidmaahi kuma sugna alfaadooda oo laadii diidmada iyo maadii naafiyada ahayd iyo waxyaabaha noocaas kuma jiraan alfaadooda waa mubat laakiin waxaa jira asmaa macnahay tilmaamayaan uu diidmaya macnahooda uu diidmaya magacyada waxaa ka mid a ah alquduus alquduus yacni macnihiisu waxa uu yahay almunazahu can اnaqaa'is waxaa loo diidaya oo laga fogaynaya wax kastoo nuqsaana asalaam ay assaalimu can اlcuyuubi wاlaafaat ayaa loo diidaya laga badbaadinaya laga ilaalinaya oo aan lagu tilmaamay marka waa magacyo alfaadoodu waa muhbat waa la sugaya assalaam huwa salaam isagu waa salaam huwa alquduus baynulana xagga lafdiga waa muhbat laakiin macnahoodu muxuu dhacaya diid muu dhacaya macnahoodu diid muu dhacaya marka waxaan leenahay nafyiga gelaya magacyada gelaya waa nafyi ku saabsan xagga hee xagga macnaha laakiin alfaada alle ee magacyadiisa ah dhammaantood waxa weeye xagga lafdiga waa mubat laakiin xagga macnaha ayaa waxa ay u qaybsamaan qolo la sugay iyo qolo la diiday shiikhu wuxuu kaloo inoo tilmaamay asmaada iyo ifaatka labaduba inay tawqiifi yihiin waxaanaynu tilmaannay maxaaladda nafyiga ayay tawqiifi yihiin mise xaaladda ibaatka aamaan la fahmi naam xaaladda ibaatka ayb labaduba waa tawqiif labaduba waa tawqiif ilaahay waxaynu u sugaynaana baynu u baahanna wixii loo diidayana daliil baa loo baahanya labadaba waxa weeye daliil baa loo baahanya adiladaasina waa kitaab iyo sunna wey kitaabka alle iyo sunnada nabiga calayhi salaau wasalaam ayaa loo daliishanaya shiikhu wuxuu inoo taxayaa eh, aayaad badan oo tilmaamaya asmaa iyo ifaat tilmaamaya ayuu taxayaa wuxuuna inooga bilaabay qul huwa allahu axad buu inooga bilaabay waqad dakhala fi hadihi ljumla maa wasafa allahu bihi nafsahu wuxuu ilaahay naftiisa ku tilmaamayo halkuu ku tilmaama waa kitaabkiisa kitaabkiisa marka aayadihii buu inoo tilmaamay suurat ikhlaas buu ka bilaabay wuxuu ku xajiyey shiikhu aayat lkursi ayuu waxaweey inoogu xejiy kadibna aayado kaloo badan ayuu inoo taxaya boqol iyo toban aayadood ayuu shiikhu taxay oo laga qaadanayo tilmaamaha alle subxaanahu wa tacaala boqol iyo toban aayadood markuu boqol iyo tobanka aayadood inoo dhammeeyo oo qul huwa allahu axad oo aynu ka qaadanay aayat lkursi wuxuu inoogu xejinayaa lix iyo toban aayadood lix iyo toban xadiid oo iyaguna tilmaamaya asmaa iyo ifaad tilmaamaya aayadood iyo xadii oo nabiga laga soo wariyay calayhi salaatu wasalaam oo asmaada iyo ifaadka ku saabsan marka intaasina waa tusaale wailaa asmaada iyo ifaadka alle wax la soo koobaya ma inta laynoo sheegayna intaa uma dhowa intaynaan ogayna intaa kasii badan laakiin sheikhu wuxuu uga jeedaa un inuu inoo caddeeyo kitaabka iyo sunnada in laga qaato asmaada iyo sifaatka laga qaato wixii aan lagu sheeginna laga gaabsado oo xataa aan la diidin aayaadka iyo axaadiista wataxaya shiikhu inooma macnay wax tacliiqana uma samayn waayo iraaduha yugnii can altacliiqi calayha aayadda in lagu sheego ayaa kaaga filan in lagu macneeyo waayo haddii la yidhaahdo yuxibuhum all waa jecel yuxibu tawaabiin ujeedadu waxay tahay ilaahay waxbuu jeclaadaa muxirku waa intaas marka shiikhu wuxuu ku dhaafay daahirkeeda ayuu ku dhaafay yadxaku llah ilaahay waa u qoslaa maqsuudka laga qaadanaya ilaahay inuu qoslo wey marka xadiika iyo sharaxiisa iyo tafaasiishiisa meelo kale loogu noqonaya marka sidaas ayaynu inaguna insha allahu tacala wixii laga maarmi waaye mooyaane ifada ku sugan baynu tilmaamaynaa aayadda iyo xadiikana waa laqbaynana waa dulmaraynaa ifadana waa macnaynaynaa noocay tahayna waynu sheegaynaa hadday tahay ifatu daat ama ifatu ficlin labada kay tahayba ifatu daat waxaynu kusoo sheegnay waa ifadii alla waxa weeye marna aanu ka zuulay lam yazal walaa yazaalu mutasifan biha mulaasimatu lidaatih waa ta mar walba la socotay lan abadan mar walba waxa wey la socoto ifaat aat baa layidhahda ifaatu ficlinna waa ta ku xidhan mashiicadiisa oo markuu doona uu sameeyo markuu doonana uu iska daayo ifaatu ficlin baa la yidhahda laakiin ahaan waa qadiim xagga midhadhka iyo dhicitaankana waa xaadi wey way soo cusboonaanaysa ifat raxma oo kale ilaahay waxa weeye wuxuu ku sifaysan yahay ifat raxma marka nooca raxmadda loo yaqaano haddii laga eego ilaahay weligiiba raxiim buu ah laakiin markaynu ka eegnay wuu u naxariistay wuxuu u naxariistay nebi muuse calayhi salaam nebi ciise calayhi salaam nebi muxamed hebeloo xilligan jooga markaynu ka eegno ficilka naxariista ilaahay khalqigiisa uu gaadhsiinayo wuxuu noqonayaa xaadiulaaxaad axaadtaasaa looga jeeda marka laga eego tacalluqa dadka uu ku tacalluqayo ee naxariistaas ay makhluuqa gaadhayso wuxuu noqonayaa sifada ficligaahi waxay noqonaysaa mid soo cusboonaanaysa tatajadad laakiin markaynu ka eegna asalka sifada iyo nooceedana waa qadiim qadiim bay noqonaysa qaacidaduna waxay tahay aifaat lficliya qadiimat nawr xaadiat laxaad nooc ahaan way horaysa laakiin midharhkeedu iyo dhicitaankeedu waa mid soo cusboonaanay marka taana saa ula socda adilada qaarna anaa idin weydiinaya sifada laga qaadanayo iyo ifadaasi noocay tahayna waynu isweydiinayna ayb walihaada sidaa darteed aayatulkursida markaynu soo dhammaynay hadalkaa ka dambeeyey baanan macnayn soo walihaada sidaa darteed kaana wa aha man qara'a kii akhriyay haadihi alaaya aayaddan yada ah fii laylatin habeen lam yazal ka zuuli maayo calayhi dushiisa xaafiun mid ilaaliya ka zuuli maayo walam yaqrabhu u soo dhowaan maayo shayaanun shayaan uma soo dhowaado xataa yusbix ilaa uu ka waabariisanayo yani fadaaisha aayatulkursi ay leedahay mid horeynu usoo tilmaana oo inay tahay acdamu aayatin fi kitaab illah sida xadiika bukhaari inoo tilmaamay aayadda ugu weyn ee kitaabka alle subxaana watacaala ku timi fadaaisheeda waxaa kaloo ka mida ah xadiikan isaguna ku yimi bukhaari ku yimi ee waxa weeye nabigu tilmaama calayhi salaau wasalaam qofku hadduu akhriyo habeenkii aayatulkursida lam yazal calayhi min allahi xaafi walam yaqrabhu shayaanun xata yusbix xadiikan waa macruuf oo abu hurayra ayaa nabigu wuxuu u wakiishay akada inuu ilaaliyo dabeedna habeen habeenada ka mida ah ayuu wuxuu qabtay nin doonaya zakada inuu wax ka xaro dabeedna markuu qabtay ayaa waxa uu yihi nabigaan ku geynaya calayhi salaau wasalaam dabeedna waxa uu yidhi iska kaysiidaa saaxiibu ciyaal baan ah waanan baahana habeen labaadkiibuu subxii bay nabiga isu yimaadeen calayhi salaau wasalaam nabigaa weydiiye waxau i maa facala asiiru ninkii aad xalay qabatay waxyigaa u sheegay muxuu sameeyey dabeedna qisadiibuu uga qisooday inuu baahiya dan u sheegtay sidaana wuu sii daayey dabeedna nabigu waxa uu ku yidhi amaa inahu sayacuud been buu kuu sheegay waana soo noqon doona habeen labaadkii buu soo noqday subaxii buu nabigu weydiiyey wuxuu u sheegay inuu soo noqon doono saddex habeen ayuu ku soo noqnoqday oodna habeenkii ugu dambeeyey ayuu sii dayn waayey oo waxau hi nabigaa ii sheegay inaad soo noqnoqonayso waana habeenkii saddexaad dabeedna wuxuu isku furfurtay shayaankii waxa weeye dikriga noocana waxaan kuu sheegayaa aayad haddii aad la timaado shayaan aanu kuu soo dhowaanan waa isaga w yani aanan anigu kuu soo dhowaanayn lagu ilaalinayo inta waagu kuu baryayo dabeedna waa u sheegay wa kaanuu axrasa shayin cala alkhayr saxaabadu waxay ahaayeen wanaagga loo sheega kuwa ugu dadaalka badan subxii buu nabiga u sheegay dabeedna nabigu waxau hi amaa inahu sadaqaka wahuwa kadub masaladan intii hore been buu sheegay laakiin dikrigan uu kuu sheegay ee aayatulkursida uu ka sheegay run buu ku sheegay waana mid been badan wey sidiisa kale marka nabigu calayhi salaau wasalaam waa sugay oo dikrigan waxaa sheegay awalan shayaan baa sheegay laakiin nebiguna waa sugay oo markuu yii run buu kuu sheegay waxay ka dhigan tahay inuu nebigu inoo sheegay calayhi salaau wasalaam fadaaisheeda ayay ka mid tahay fadligana waxay ku mutaysanaysaa waxa ay xambaarsan tahay oo ah magacyada alle iyo tilmaamihiisa sidaynu kusoo tilmaannayba suuratu qul huwa allahu axad iyo wa qowluhu subxaana waxaa kaloo ka mida ah, ay waqad dakhala fi hadihi ljumla jumladan waxaa soo gudagalaya qowluhu subxaana qowlkii alla uu yidhi xumaan ka nasahnaaye huwa alla alwalu waa kii horeeyey walaakhiru waa kii dambeeyey walaahiru waa kii sarreeyey walbaainu waa kii sokeeyey ee dhowaa wahuwa alla bikulli shayin shay dhammaantii caliimun waa mid u cilmi badan wey aayaddan waxaa lagu tilmaamaya ilaahay waxa weeye subxaanahu wa tacaala shan sifo oo alla subxaanahu wa tacaala uu leeyahay laakiin shiikhu wuxuu kow uga dhigaya aayado badan oo tilmaamaya ilaahay cilmigiisa tilmaamaya ayuu waxaweeye aayadan waxaweeye ku bilaabay alle waxaa lagu tilmaamay magacyadiisa inay ka mid tahay alwal walakhir wاlظaahir wاlbaطin waa afar magac oo alla uu ku tilmaaman yahay afartaa magacna xadiikii saxiixu muslimka ku sugnaa ayuu nabigu calayhi salaau wasalaam macnayaashooda inoogu caddeeyey alwal falaysa qablaka shay ilaahaya waxaa tahay ka awalka ah ee shayna aanu ka horayn kaana allaahu walaa shaya maca ilaahay wuxuu ahaa iyadoo shay kaloo makhluuqii aanu helin awal buu xagga ka ah wliy ifatu waliya baa ku sugan inuu yahay kii ugu horeeyey ee wax ka horayn alwal falaysa qablahu shay wlaakhir alladii laysa bacdahu shay waa allaha dambaynaya shayna aanu ka dambaynan ee baqaaga iska leh kullu shayin haalikun ila wajh kullu man calayha faan wayabqa wajhu rabbika duljalaali wlkraam abadiyada waxa iskale alle subxaanahu watacaala baa iskale laakiin way dhacdaa makhluuqaad ilaahay uu siiyey abadiye uu siiyey abadiye la siiyey amaaniyat xukmu lbaqaa'i yacumuha min alkhalqi wlbaaquuna fi xayiz alcadami wahiy alcarshu wlkursiyu naarun wajannatu cajabun waarwaaxun kada allawxu wlqalamu sideed shay oo lagu sagaalaynayo ajsaad اlambiyaa waa waxyaabo baaqiya oo aan weligoodba baaba'ay laakiin ta alle subxaanahu wa tacaala waa mid xaqiiqiya kuwa kalena baqaagoodu ma aha daatadooda ee ilaahay baa baaqi ka dhigay marka shaygu hadduu yahay shay aadan mutaysan laakiin cid kale ay ku siisay mm, qiimihiisu ma weyna marka ilaahay alaakhir aladii laysa bacdahu shay alla waa ka keliga ah ee abadiga ah ee weligiiba aan zuulay ee baaqiga ah macnihii albaaqi baa ku sugan labadaas waa isu mutaqaabil labadaa magac alwal walakhir way iska soo horjeedaan oo alwalna wuxuu ku saabsan yahay alazaliya yani waktigii horeeyey alla subxaanahu wa tacaala inuu mawjuud ah alaakhirna albadiy azaliyana waa zaman ilmaadi alzl aakhiriyana waa abadiya waa zamanka dambe weeye mustaqbalka ah. marka labadaasba alla subxaanahu wa tacaala waa ku azalan waa abadan alla waxa cidina aanay ka horayn cidina aanay ka dambaynayn aaahir wlbain iyaguna waa isu mutaqaabil wey alظaahir aladi laysa fowqahu shay waa allaha sareeya ee shayna aanu ka sarrayn albaainna waa allaha sokeeya albaain alladii laysa duunahu shay shayna aanu ka sokayn labadaasina wاlbaطinu ay alcaali wاlqariib waa allaha sareeya cala alcarshi istawa wa maca dalikana khalqigiisa u dhow cilmigiisa ugu dhow cilmigiisa waxa weeye ugu dhow oo isagoo waxa weeye daat ahaan u sareeya oo aada uga sareeya ayuu haddana wax kastoo ay samaynayaan u waxa weeye la socdaa marka waa caliyun fii qurbihi qariibun fii culuwihi waa halkay culimmadu ka yidhaahdaan waa allaha sarayntiisa ay weheliso dhowaanshihiisa uu weheliyo dhowaanshihiisana uu weheliyo uu dadka u dhow yahay culuwigiisa uu weheliyo marka afartaas ifaba alwaliya walakhiriya wاlظaahiriya wاlbaطiniya waa afar sifo alle loo sugayo waana afar magac oo alle subxaanahu wa tacaala uu ku magacaabay wa huwa bikulli shayin caliim alle shay kastana waa mid waxa weeye u cilmi leh oo waxa weeye u xogogaale aayaddaa shan tilmaamood ayaynu waxa weeye ka qaadanay iyo shan magac baynu ka qaadanay waatay qaacidadu ahayd kullu smin yatadamanu sifa magac kastoo alla uu leeyahy ifo iyo wax ka badan ayaa ku guda sugan wa qowluhu subxaana waxaa kaloo waxa weeye soo gudagelaya watawakl cala alxayi aladii laa yamuut watawakl tala saaro cala alxayi allihii noolaa alladii kaasoo laa yamuutu aan dhimanayn allaha xayiga ah magacyada alle waxaa ka mida alxayu baa ka mida huwa alxayu laa ilaaha ilaa huwa fadcuuhu mukhlisiina lahu diin allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu lqayuum ifatu ismu lxayina waxaynu ka faaidaysanaynaa ifat lxayaa ifada nolosha ayaynu ka faaidaysanaynaa ee nolosha alle iyo nolosha makhluuquna maxay ku kala duwan yihin horeynu usoo sheegay alxayu lqayuum xayaatada alle iyo xayaatada makhluuq ma alfarqu baynahuma naam codka sare uqaad xayaatada makhluuqu waa naaqis wey xayaatada allana waa kaamil wey maxay kaamil ku taha cadam kama horayn naam ta bini aadamka cadam baa ka horeeyey cagsigana bini aadamka waxaa ka dambaynaya cadam ta allana ka dambayn mayso alwal walaahir waataynu kusoo sheegay alwal walaahir waa isla macnihii alladii laa yamuut allahaasoo aan dhimanay marka alxay waa magac tilmaanta xayaato inoo faa'iideeyey cagsigeeduna waxa uu yahay xayaatada cagsigeedu waa mowt mawtkiina waa la diiday laa yamuut waa allaha aan dhimanayn abadan wa qowluhu qowlkii alla ayaa la mida wa huwa alla alxakiimu waa allaha xakiimka xikmada badan alcaliy caiim alcaliimu nusadeeda waa ka maqan tahay oo intaasoo keliya ah alcaliim alxakiim alcaliim iyo wa qowluhu subxaana ayaa la mida ah. alcaliimu allah waxa weeye cilmiga badan alxakiimu waxa weeye xikmada badan marka alcaliim waataynu soo sheegayna waa sifat lcilmi wey alxakiimna waa magac magacyada alle ka mida ah subxaanahu wa tacaala xakama xa iyo kaaf laga qaadanayo saddexdaa tilmaamood waxay tahay alxakiim oo laga qaadanayo sifat lxikma ilaahay waxa weeye xikmad inuu ku sifaysan yahy inuu ku sifaysan yahy waxaa kaloo soo gudagelaya alxakiim bimacna alxaakim in allaha yaxkumu ma yuriid alaysa allahu biaxkam lxaakimiin suurat tiin waxa weeye inuu wax kala xukumo waa xakiim oo laga qaadanayo ifat alxukm in allaha huwa alxakam wailayhi lxukmu waa kii xadiikii ahaa taana waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya ifat lxkaam wa huwa alitqaanu lilashyaa waxyaabaha in la wanaajiyo oo waxaweeye la tayeeyo oo abuurkeeda la wanaajiyo iyadana alle subxaanahu wa tacaala waa ku tilmaamay khalaqa fasawa ilaahay wuxuu abuurayo waa simaya oo bimacnaa wuxuu u samaynaya qaab waxa weeye mutqana oo la wanaajiyey oo la wanaajiyey marka waa sifat al ismu lxakiim baynu saddexdaa tilmaamood ka qaadanayna waxaynu ka qaadanaynaa alxikma walixkaam walxukmu waxaan leenahay xukumkuna waa saddex qaybood wey xukumku wuxuu noqdaa xukum qadari ilaahay qadar ahaan inuu wax u xukumo wuxuu kaloo noqdaa xukum sharci sharci ahaan inuu wax u xukumo wuxuu kaloo noqdaa abaalmarin inuu wax u saddexdaba nusuustaynu ka faaiidaysanayna falan abraxa alarda xataa ya'dana lii abi aw yaxkuma allahu lii ilaahay inuu ii xukumo yani xukumkaasi waa kii qadarigaha ah wey sharcima yani ilaahay inuu ii qadaro wuxuu kaloo noqdaa sharci buu noqdaa sida qowl llahi jala wacala ina allaha yaxkumu maa yuriid aayadda inoo soo socota waxaa laga soo hadlayaa axkaam fiqiya uxilat lakum bahiimaة اlancaam ila ma yutla calaykum hayra muxili saydi waantum xurum in allaha yaxkumu ma yuriid ilaahay wuxuu xukumaa bimacnaa sharciyeeya wuxuu doono yaxkumu yani yusharicu maa yuriid wuxuu doonu sharciyeeya waa xukm bimacnaa asharci ah ka saddexaad waa alxukm اljazaai isagana waxaa inoo tilmaamaya yani ilaahay dadka qaybna inuu jannada geliyo qaybna naarta inuu geliyo qala ladiina stakbaruu ina kul fiiha in allaha qad xakma bayna alcibaad in allaha qad xakma bayna alcibaad faxakma cala bacضihim biاljanna waxakma cala bacضihim bاnnaar cadaabka waxa weey wax naga dhima bay dhah nala qaybsada fahal antum muqnuuna cana naiiba min annaar markay wada hadlayeen marka xukumkaasna waxaa loo yaqaanaa alxukm اljazai saddexda xukunba alle subxaanahu watacaala ayaa iskale wa huwa alxakiimu alle waa ka xakiimka ah ee wax kala xukuma wuxuu abuurayana wanaajiya wax walbana xikmad waxaweey u sameeya alkhabiir waa allaha xogogaalka ah alkhabiirna waxaynu ka qaadanaynaa ifatu alkhibra wa ifat lkhabar wa ifat lkhubri intaba waa laga qaadanaya oo macna khabar laga soo qaato waxaa laga qaadanaya ifat lkhabar oo ah macluumaadka warnimada ama xognimada ku xidhan ilaahay wuxuu ku tilmaamay inuu dadka xoga u sheego oo uga waramo alkhabar war macluumaadkeeda inuu sheego waxaa kaloo soo gudagelaya alkhubru oo ah sifatun mutacalliqatun bijalaa'il اlmacluumaat aqoonta cad ee waadixa ah aqoonta cad ee waadixa ah ee muuqanaysa ilaahayna xogogaal buu u yahay waxaa kaloo soo gudagelaya waana tay inta badan lagu macneeyo alkhibra oo ah sifatun mutacalliqatun bibawaatin lmacluumaat macluumaadka qarsoone daqiiqa ah oo waxaana dadku u yaqaanaan khibradda ay u yaqaanaan labada nina jaamacadda ka soo wada baxay ee mid waliba intaasoo simistr uu soo dhigtay caafimaadka labaduba kusoo takhasusay ee mid waliba toddoba sana sideed sana uu soo dhiganaya ee isku macluumaad lasoo siiyey macluumaadkan la soo siiyey waa jalaa'il lmacluumaat waa macluumaadkii muuqanaya laysu dhigayay ee daahirka ah laakiin maxaa la yidhaahdaa dadku waxay ku kala soocaan mid walba intuu shaqaynaya khibrad intuu haystaa khibrada noocaasa wax laysu dhigaa waa wax lagu kasbanayo mumaarasada sooma ta noocaasa khibra la yidhahda walilaahi almaal lacla waynu soo dhowaynayna laakiin alla subxaanahu wa tacaala waxyaabaha daqiiqa ah iyo waxyaabaha muuqanaya intaba alla subxaanahu wa tacaala waa ogyahay marka labadaa nina nina laleeyahay waa khabiir yani maxaa looga jeedaa isku shahaadaysitaan laakiin ninkani macluumaad hoose oo nin shaqeeyey mooyaane nin kale aanu ogaanayn ayuu ninkani ninkan kale la dheeriyay ninka kalena waa nin firayshu hadda soo baxay xoogo badan baa ka dhiman marka bawaain aibi baa mid ka maqan midina waxa weeye aahirka iyo baainka labadaba waahiya marka ifatu alkhabar wa ifatu alhubr waa macluumaadkii muuqanayay wa ifat lkhibra oo ah macluumaadkii daqiiq ahaa alla subxaanahu wa tacaala intaba waa ogyahay wa qowluhu subxaana yaclamu alla waa ogyahay maa yaliju wixii gelayay fi lardi dhulka gelayay maaduna waa caam wax kastoo dhulka gala ilaahay waa ogyahay waxaasi ha noqoto midhihii la doonayay inay soo baxaan ee waxa weeye lagu beeranayay waa wax dhulka la gelinaya maa ylid waxaa la mida roobkii samada intuu ka soo degay dhulka liqayay ee waxawe dhulka gelaya waxaa kaloo yalidu fi lardi soo gudagelaya dadka dhinta aasayno iyaguna dhulkay quusayan dhulkay gelayan yaclamu waa ogya maa yaliju waxaa gelaya fi lardi dhulka dhexdiisa wamaa yakhruju minha waxa ka soo baxayana waa ogya waa intii aynu sheegnay cagsigeeda dadkii lagu aasay xilibaa imanaysa ay ka soo baxayaan waa baciga wamaa yruju minha dadkiibaa ka soo baxaya yma yrujuuna min alأjdaai siraaca dhulka ayaa laga soo baxaya iyo waxaa kaloo soo gudagelaya waxa weeye dhulka midhihii ka soo baxaya ayaa waxa wey soo gudagelaya dhulka ka soo baxaya waxaa kaloo soo gudagelaya macaadintii iyo waxyaabihii kale dhulka lagala soo baxayay ayaa soo gudagelaya wii lamida wamaa yanzilu waxaa ka soo degaya min asamaai samada xaggeedana alla waa ogyahay roobka iyo wixii lamida wamaa yacruju fiiha samada xaggeeda waxaa u kor noqonayana ay wamaa yascadu wayartaficu ila asamaa xasabada u kor noqonayana all waa ogyahay wmaa yacruju fiiha ay fi sama samada waxa u kor noqonayana all subxaanahu watacaala waa ogyahay wahuwa maakum wahuwa alle macakum macina ayuu ahaaday aynamaa kuntum meel kastoo aad ahaateen wallaahu allna bima tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiir waa mid aayadan waxaa lagu faahfaahiyey sifat lcilmi cilmiga alle inuu ballaadhay oo alla subxaanahu wa tacaala shayga muuqda iyo shayga qarsoon mid walba alle subxaanahu wa tacaala inuu og yahay ayaa aayadan laynoogu tilmaamaya marka maqsuudkeedu waa kelmadda aayadda lagu bilaabay yaclamu waa sifat lcilmi ilaahay aqoontiisa ayaa aayaddan inoo tilmaamaysa ilaahay agtiisa waxaa ahaaday mafaatiixu lgayb aybka furayaashiis ayaa ilaahay agtiisa ahaaday laa yaclamuha ma oga ilaa huwa isaga mooyaane cid kale ma oga wayaclamu waa ogya maa fi lbari bariga waxa ku sugan oogada waxa ku sugan iyo wlbaxri badda waxa ku sugan alla waa ogya wamaa tasqudu ma dhacdo min waraqatin calayni ma dhacdo ilaa yaclamuha ilaa haday jirto alla waa ogyahay walaa xabbatin xabadina ma dhacdo inayni ma dhacdo fii ulumaati lardi dhulka mugdiyadiisa kuma dhacdo walaa radbin mid qoyan iyo walaa yaabisin mid qallalinina ma dhacdo ilaa hadday jirto fii kitaabin kitaab bay ku sugan tahay mubiinin la cadeeyey kitaabkaasina waa lowxulmaxfuudka aayaddii horey la macno tahay wa cindahu mafaatixu lhayb mafaatiixu lhaybkana nabiga inoo cadeeyey alayhi salaau wasalaam xadiikii cabdlaahi bni cumar ee bukhaariiyo muslim ku yimi mafaatiixu lhaybi hamsun laa yaclamuhuna ila allah uma qara'a qowlahu tacaala in allaha cindahu cilmu saaca wayunazil lhayb wayaclamu ma fi larxaam wma tadri nafsun maada tagsibu hada wma tadri nafsun biyi ardin tamuut shantaasa waxa wey la tilmaamay marka maqsuudkeeduna waxay tahay waxyaabaha qaybkee dadka ka maqan ee cilmigeeda laga qariyey ilaahay unbaa oga cid kale ma oga haddii taa alle subxaanahu watacaala og yahay waxa kasii mudan waxyaabihii kalena alla inuu dadka uga xogogalsan yahy wuxuu alla og yahay oo cilmigiisu uu gaadhaya oo shaamil u yahay badda gudaheeda waxa ku sugan hadday macdana tahay iyo lulu iyo dheeman iyo haddii ay tahay xayawaano nool ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ogyahay dhulka oogada ah ee aan ahaynna wax kastoo ku guda sugan alle subxaanahu wa tacaala waa ogyahay caleen kastoo dhulka ku dhacda ama ha qoyanaato ama ha qallalaato alle subxaanahu wa tacaala waa ogyahay wuxuuna ku qoray lowxilmaxfuudka waayo waxaa lowxilmaxfuudka lagu qoraya waa wax all subaanahu watacaala uu sii ogaaday masalada qadarkaynu ku faahfaahin doonaa qadarku inuu afar shay ka kooban yahay cilmi ilaahay uu leeyahy dabadeedna wixii uu ogaaday inuu qoray kitaaba kadibna inuu doonay kadibna inuu abuuray oo shaygii la sameeyey qadarku afartaa shay buu ka kooban yahy marka wax kastoo looxulmaxfuudka la yidhaahdo waa ku sugan yahy waxa ka horeeya cilmiga alle subxaanahu wa tacaala ayaa waxa wey kasii horeeyey kitaabaduna waa ka dambaysa wa qawluh iyo qowlkii alla uu yidhi wamaa taxmilu ma xambaarto min unhaa haweene walaa tadacu ma dhigto uurkaas ilaa bicilmihi waxa weeye ogaalka alle mooyaane yacni gabadh kastoo uur qaadaysa xilliga ay qaadayso iyo inta ay sidayso iyo xiliga ay dhalayso waxay ku ahaanaysaa cilmiga alle subxaanahu watacaala ilaahay ayaa og uurkuna waxyaabaha aan la ogaan ayuu ka mid yahay wuxuuna ka mid yahay waxyaabihii mafaatiixul lagu sheegay sidaynu hadda aayadda aynu ku maqlaynay oo in allaha cindahu cilmu saaca wayunazil lhayb wayaclamu ma fi larxaam mafaatiixuleybka ayay ka mid tahay laakiin waxaa jirta ilmuhu markuu abuurmo ee uu samaysmo ee khalqigiisu uu dhammaystirmo axaadiistu waxay inoo sheegaysaa sida xadiiu cabdilaahi bni mascuud in malaga loo sheegay oo waxa weeye adakarun am lab labyadhadi ku yahay inuu malagu ogaanayo markuu malagu ogaado ogsoonow aybkii mulaqa ahaa ee ilaahay mooyaane cid kale aanay ogayn uu ka bax malaggiibaa ogaaday marka markay marxaladaasi sii weynaato ee ilmuhu u weynaado ee xubnihiisa uu yeesho u kala soocmo ayaa waxa weeye qalabkan hadda loo yaqaana almawjaat foqa sawtiya ayaa waxa weeye lagu baaraa oo sawiraya ilmaha ilmagaleenka ku jira badka soo dhigaya marka hadduu lab yahay iyo hadduu dhadig yahayba lagu kala ogaanayo ogaalkaasina ma aha qayb ee waxa la sawiray waxa weeye ilmihii oo dhan ilmuhuna caloosha markuu ku jiro iyo markuu dhashaba waa qaaweyn u qaaweyn marka qof qaawanna ishiisii iyo xubnihiisii baa la arkaya marka waxa kala soocmaya lab yo dhadig kuu yahay baa kala soocmaya oo laga yaaba xilliyada qaar inay yidhaahdaan ilmahani lugaha ayuu isku laabtay marka waxa wey waxba ka garan mayno oo lugihiiba isku qabanaya sidii mid sujuudsaa ma rukuucsanoo kale lugaha ayuu isku qabanaya marka halkaa waxaad ka fahmaysaa qofkii oo sidiisii ah ayuunbaa qalabkani ina gaadhsiiyey waxa weeye in la sawiro waa sawir laga qaadayo ashaca laga qaadayo marka xaaladda noocaasa waa xaalad waxa wey aynu ku tilmaamaynaa ayb nisbiy aybkaa nisbigaana ciday u suurta gasho ee ilaahay u adaraybaa ogaanaysa qalabkaa laftiisa qofkaan aqoonta ulahayn haddii uu eego adigu kala fahmi mays laakiin dad waxa wey soo dhigtay caafimaad ahaan oo ku takhasusay baa kala fahmaya laakiin adigu maantaba haddaad eegayso waxaa laga yaabaa lab iyo dhadig inaadan u kala socin taasna waa tambiih wey wqowluhu baa lamida litaclamuu si aad u ogaataan allaha alle calaa kulli shayin shay dhammaantii qadiirun inuu awoodo wa ana allaha alle qad axaata inuu koobay bikulli shayin shay dhammaantii cilman cilmi inuu ku koobay walaa tadacuu ila bicilmi aayadda hore cilmigaa laga qaadanaya saynu soo tilmaamay aayaddana waxaa laga qaadanaya sifat lcilmi bilow iyo dhammaadba waa lagu sheegay alle subxaanahu wa tacaala shay walba inuu awoodo shay walbana cilmi inuu ku koobay ifatulcilmi waa laga qaadanaya waxaana la tilmaamay cilmigaas inuu yahay cilmi shay walba gaadhsiisan wax walba gaadhay axaata bikulli shayin cilma rabbana wasicta kulla shayin raxmatan wa cilma aayatkursidana waa ti lagu sheegay marka ilaahay cilmigiisu waa shaamil yaclamu maa bayna ydiihim wmaa khalfaahum aayaadkii kalena waa kuwii inoo soo tilmaamay marka cilmiga alle waa shaamil wey waataynu soo tilmaannay cilmiga alle iyo aqoontiisu inay ku saabsan tahay maa kaan wmaa yakuun wmaa lam yakun an low kaana kayfa yakuun maa kaan wixii tegay waa ogyahay wmaa sayakuun waxa ahaan doonana waa ogyahay wmaa lam yakun waxaan ahaanayn low kaana hadduu ahaan lahaa kayfa yakuun qaabkuu ahaan lahaana alle waa ogay marka cilmiga alle waa cilmi ku saabsan oo gudagalayo shaamil u ah bilmumkini wlmustaxiil waxa mumkinkee suurtagalka ah iyo waxa mustaxiilkee aan dhacayn labadaba ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmigiisu waa ku saabsan yihi oo mutacaliq buu ku yihi sidaasaa waxaa alla uu yihi waana allaha qad axaata bikulli shayin cilma shay kasta ama suuragal ha noqdo ama mustaiil ha noqdo waxa wey ilaahay waa ogya cilmibuu ku kooba ifada labaadee laga qaadanaya waa ifat lqudra ilaahay awoodiis shay walba alle inuu awoodo laakiin ilaahay awoodiisu waxay ku xidhan tahay oo mutacaliq ku tahay wixii mumkina biqudratin tacalaqat bimumkini waa kii naaimkii laha qudro ku tacalluqda wixii suuragala qudrada alle kuma saabsana wixii mustaiila waxa mustaxiilkee aan suurtagalka ahayn daatadiisu aanay dhacayn lama yidhaahdo ilaahay waa awooda ama ma awoodo waayo qudradu lamaba xidhiidho sidaa awgeed jalaalayn tafsir jalaalaynka markay leeyihiin wاllahu clى kuli شhayءi qadiir wkhasa اlcaqlu daatahu falaysa calayha biqaadir saxma ilaahay shay walba waa awoodaa caamka waxaa soo gudagelaya isagaa soo gudagelaya laakiin waxaa ka saaraya caqliga oo caqliga wuxuu diidayaa ilaahay ilaah la mida inuu abuuro waxaan leenahay waxyaabahaasoo dhani waa khalad waayo awoodda alle waxay ku saabsan tahay oo mutacalliq ku tahay wixii mumkina marka meesha imanba mayso ilaahay ma awoodaa ilaah la mida inuu abuuro meesha maba imanayso waayo qudradiisu kuma tacalluqdo oo kuma saabsanaa n allaha cala kulli shayin qadiir ilaahay ay walba waa awoodaa hay walba waa awoodaa marka awooddaasina waa waxyaabaha mumkinaadkaa wey suurtagalka ah iyo wa qowluhu tacaala iyo qowlkii alla uu yidhi in allaha alle huwa isagu alrazaaq waa allaha arsaaqda badan weeye ee dadka risiqa ugu deeqa dulquwa waa ka awoodda u saaxiibka ah almatiin ee awoodiisuna ay adag tahay almatiin ay ashadiid lquwa quwadiisu ay aadka u adag tahay ee aadka u daran tahay waa ashad lquwa ayaa mataana la yidhahda aayadan alla subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu tilmaamay magacyo lagu magacaabayo saddexa alrazaaq waa magac allawi uquw waa magacaalle almatiinna waa magaca alle wey halkaana waxaynu ka faaidaysanaynaa magacyada alle inay laba u qaybsamaan asmaaun mufrada wa asmaaun mudaafa magacyo keli u taagan iyo magacyo la idaafeeyo alrasaaq iyo almatiin waa magacyo keligooda iyo magacyadii aynu soo dhaafay alxakiim alcaliim alsamiic waa mufrad asmaa mudaafa magacyo la idaafeeyo sida ulquwa ulquwa ilahay waa ulquwa waxaa la mida malik almulk duljalaali wاlkraam waxaa la mida rab اlcaalamiin waa magacyada alla ayay ka mid tahay laakiin waa magacyada la idaafeeyo waa eh, ah mudaaf iyo mudaafun ilayhiga ah araaq haddaynu dib ugu noqonno waxaynu ka qaadanaynaa ifateesh ifat ifat ifat risqi saxma ifatu arrasqi waayo arrasqu iyo ariu waa kala duwantahay arau bifatxi ra waa mastarkii wey oo ilaahay wuxuu leeyahay ifada wax quudin ayuu leeyahay ama bilkasr oo ah arri waa wixii laysku arsaaqaya isagu waa makhluuq wey waa arsaaqdii uu bixinaya qamadidii iyo gallaydii iyo bariiskii iyo baastadii ya iyo wixii la midkaa ee la quudanaya waa risqi wey maa yurtaa waa wii la araaanay laakiin ifada waa alla leeyahay waa ifat rasi inuu wax arsaaqo oo wax quudiyo oo wax quudiyo marka ilaahay wuxuu ku sifaysan yahay ifat rasi ayuu ku sifaysan yahay waxa uu bixinayaana ee dadka uu ku arsaaqaya waa risqi wey risqigaasina waa risqi caama oo cid walba uu siinayo risqiga caamkaa ah, gaaladuu arsaaqayaa muminiintuu arsaaqayaa xayawaanaadkuu arsaaqayaa quudkooda siinayaa wahaakada waa risqi caam risqina waa risqi khaas ah oo ah dadka muminiinta ah inuu waxa weeye wax anfacaya adduun iyo aakhiro labadaba inuu alla subxaanahu wa tacaala ku arsaaqo oo ay ka mid tahay iimaanka iyo cilmiga iyo hanuunka iyo taqwada iyo waxyaabaha la midka ah alla subxaanahu watacaala inuu ku arsaaqo xalaash inuu alla subxaanahu watacaala ku arsaaqo waayo sida saxiixa ah ee ahlu sunnati waljamaca ay qabaan risqigu xalaal iyo xaaraan labadaba waa leey dadka ahlulbidaca qaar baa odhanaya waxyaabaha xaaraantaa lagu sheegi maayo risqi lagu sheegi maayo sax maa ahlusunnu waxay qabaan risqigu inuu yeelanayo qayb xalaala ah iyo qayb xaaraana labadaba inuu yeelanayo marka adiga waxaa lagaa doonaya qaybta xalaashaana inaad doonato qaybta xaaraantaana inaad ka fogaato ayaa lagaa doonaya labaduba waa wax ilaahay dadka uu ku arsaaqay ilahay baa dadka ku arsaaqay laakiin waxyaabaha ilaahay dadka uu jaaniska u siiyey waxay u qaybsamaan waxyaaba lagu ogolya iyo waxyaab aan lagu ogolayn waxyaabaaan lagu ogolayn ifatu arasq ayaynu ka qaadanayna ifada noocaasina waxa weeye waa ifo asalkeeda markaynu ka eegno ah ifatu daat oo nooceedu uu qadiim yahay laakiin aaxaadkeedu mashiica uu ku xidhan yahay oo waxa weeye ummadihii naga horeeyeyna xilli baa la arsaaqay dadkan hadda joogana waxa weeye ilaahay baa subxaanahu wa tacaala arsaaqaya yarzuqu man yashaa mataa shaa wa kayfa yashaa ilaahay ciduu doonu arsaaqa qaabkuu doonana waa u arsaaqa dulquwa waa allaha awoodda u saaxiibka ah magacyada allana waxaa ka mid ah alqawiy ayay la macno tahay alqawiyu alcaiiz almatiinna waa isla macnahaas oo ah ka quwadiisu ay shadiidka tahay ay daran tahay marka ifaatka all waxaa ka mida inuu yahay alqawiyu almatiin ifat lquwati wlmataana inuu awood iyo xoog iyo quwad leeyahay ayaynu ka faaidaysanayn wa qowluhu baa la mida laysa ma aha ninka milihi ilaahay oo kale shayun shayna ma ahaanin wa huwa alle asamiicu waa allaha wax maqla albasiiru ee waxaweeye wax arka wey ma qoraya waxbaa la isdhaafdhaafiyey ayib anigu waa ii qoraya nusakda kala duwan ya waa idii qoraya maadaama aynu tilmaannay boqol iyo toban aayadood in la taxayo waa laga yaabaa nusakda qaar aayaadkaasi inay ka dhacaan waa iska suurageli marka hadba waxaynu qaadanana tazaa'idkaa baynu qaadanayna laysa ma aha nin ka milihi ilaahay oo kale shayun shayna ma aha nin wahuwa alaa samiicu lbasiir ayadan horeynu usoo macnayn waxaana mudan oo waxa weeye awlaah in waxa weeye laga tago waayo horeynu usoo macnaynay waa aynu usoo marnay ayadan waxaa lagu kulmiyey waxa weeye nafyi iyo ibaat labadaba waa lagu kulmiyey laysa waa nafyi ka milihi shay ilaahay waxaa loo diiday miliyada cidi inay la mid tahay baa loo diiday waana la sugay inteeda dambe oo waxa loo sugay samci iyo basar baa loo sugay ilahay inuu ku sifaysan yahay sifatu samc waana sifo alle subxaanahu watacaala ku sifaysan yahay iyadoo ficil ahaanana alle waa loo sheegay laqad samica allah qawla ladiina qaluu ina allaha faqiir qad samica allahu qawla latii tujaadilka fi zawjiha samic allahu liman xamida magac aayaad badan baa inoo tilmaamaya asamiic ilaahay inuu leeyahay ifatu sam ifatu assamc yani waxyaabaha masmuucaadkee la maqlo inuu alle subxaanahu watacaala maqlayo oo haleelayo oo waxa weeye maqalkiisu uu ku xidhay ifadaas samciga alla waa loo sugaya albasirna waxaa laga qaadanayaa ifada basarka waana laba tilmaamood ama haddii lasii faahfaahiyo saddex ifa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa ifatu albasar waxaa laga qaadanayaa ifatu lbusr waxaa kaloo laga qaadanayaa ifatu albisrina waa laga qaadanaya albisr naam ifatu albasar ama albasir hadaynu si kale udhigno waxaa laga qaadanaya ifatu albasar oo ah idraaku lmariyaat wixii la arkayay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ogaado oo uu arko waa albasar yubsir yani waxbuu arkaa waxbuu arka waxaa kaloo laga faa'idaysanaya ifatu albusr bidam lba wa sukuun sad oo ah inuu waxa weeye og yahay jalaa'il wa dawaahir almacluumaat waxyaabaha muuqanaya inuu ilaahay ogaanayo waxyaabaha muuqda inuu ogaanayo laakiin waa cilmiya ma aha aragti ma ah wixii muuqday inuu ogaanayo inuu arkayo waynu soo sheeg waa albasr albusruna wixii muuqanaya inuu ogaanayo albasiira waa صفة متacaliqaة bdaqائq almacluumaat almubsaraat ilaahay inuu ogaanayo waxyaabaha daqiiqa ah inuu waxa weeye ogaanayo qul hadihi sabiilii adcuu إlى اllahi calى basiira bal calى basiira marka basiiradaasi way ka xeel dheer tahay cilmi keliya inagu inta badan waxana calaa cilmin sooma calaa basiirada calaa basiira yani waa cilmi daqiiqa alcilmu bima tadcuu ilayh waxaad dadka ugu yeedhaysa waa inaad taqaana wa bixaali lmadcuu ka loo yeedhaya xaalkiisa wa bilkayfiya qaabka ma qof mucaanida oo qaab u baahan mise waa qof ku dhaga nugul mid hadaad u sheegto wax kaa qaadanaya hadaad ku qayliso soo dhibaata ka iman mayso waxyaabahaasoo dhani waa basiira waa cilmi xeeldheer oo la ogaanayo waxa dadka loogu yeedhayo qaabka loogu yeedhayo cidda loo yeedhayo iyo axwaashiisa iyo waxyaabaha lamidka marka albasirna waxaynu ka qaadanayna ifaatkaas albasar wa albusru wa albasira intaba waa laga qaadanaya wqowluhu tacaala baa la mida in allaha alle nicim maa yacidukum ay nicma maa shay baa wanaagsanaaday yacidukum bihi uu idinku waaninayo nicma maa ayaa waxaa bannaan luqatan in la ysku idqaamo nicma maa in laga dhiga nicimma in laga dhigo laakiin macnuhu wuxuu u dhacayaa nicma wanaagsanaaday yacidukum bihi shayga allau idinku waaninay in allaha alle kaana waa ahaaday samiican mid wax maqla basiiran mid wax arka ogaada ayuu alle subxaanahu wa tacaala ahaaday marka waa labadii magac hadda aynu soo macnaynaynay sifatu samci iyo sifatu lbasar bay aayadaasina inoo tilmaamtay wa qowluhu tacaala baa la mida walowlaa id dahalta walowlaa ay hallaa id dakhalta jannataka qulta ay hallaa qulta miyaa tidhaahi id dakhalta haddii aad gasho jannataka jannadaada maa shaaa allah ilaahay wuxuu doono maa tidhaahi laa quwata awoodi ma ahaanin ilaa billaahi alla mooyaane yacni wixii alla uu nakarsiiye mooyaane wax kale awoodi mayno halkana shiikhu wuxuu inooga aayado waxa weeye badan ilaa lix toddoba aayadood gaadhay oo lagaga hadlayo liraada ilaahay doonitaankiisa lagaga hadlayo ilaahay inuu ku sifaysan yahay inuu wax doono min ifaat illah waxaa ka mida aliraada inuu wax doono laakiin magacyada alle kama mid aha almuriid wax doone magaca la noqon maayo magac alle ma ah laakiin waa tilmaan almuriidu magac lagama dhigin mashiiadii baa la mida ilaahay magac loogama dhigin oo almashi magac ma ah laakiin yashaa allah shaa allahna waa ficil oo ifa ah oo ilaahay lagu tilmaamayo marka ifat liraada doonitaanku waa ifa alle subxaanahu wa tacaala loo sugay maxaynaan magac uga dhigin waxaan magac looga dhigayn magacyada alleh waa baaliqatun fi lxusni muntahaaha wanaagga halkii ugu dambaysay bay ka gaadha asmaa llahi xusna walilaahi lsmaa alxusna fadcuuhu biha yani waa magacyo wanaagga halkii ugu dambeeyey ka gaadhay waxaana ka mida ah wanaagga halkii ugu dambeeyey inay ka gaadheen in magacyadiisu wanaag mooyaane wax kale aanay aqbalay laakiin waxaa doonitaanka ku saabsani almuriid magaca ah wuxuu noqon karaa muriidun khayran soma wa muriidun sharan marka waxa noocaasoo kalea ilaahay laguma ilaaqo waxa labadaba aqbalaya ilahay waxa magac looga dhigaa oo keliya wax wanaag mooyaane wax kale aanay waxaweye soo gudagelayn kaasaa magac u noqonaya aayadan waxaa la tilmaamay mashiio mashiia la tilmaamay mashiiaduna waa doonitaanka alle subxaanahu watacaala ee kawniga ah waxa kownka ka dhacaya alle subxaanahu watacaala waa doono kownkan ka dhici maayaan wax alla uu doonay waxaan ahayn ka dhici maayaan marka waxaad ogaanaysaa wax kastoo kownkan ka dhacaa inuu yahay wax alle subxaanahu watacaala uu doonay waa mashiiada amaa iraadada lafdiga iraadada isagu wuxuu u qaybsamaa laba wuxuu noqdaa iraada kowniya oo bimacna mashiia ah oo waxa weeye wixii kownkan ka dhacaya allah inuu doonay iyo iraada sharciya doonitaan sharciya oo bimacnaa alla uu jeclaysanayo waxyaabaha qaar inay dhacaan ama ha dhacaan ama yaanay dhicin marka labadaa doonitaanna waa laba kala duwan wey ahlulbidacu labadaasay isku khaldaan oo waxay yidhaahdaan wax kastoo kownka ka dhacay ilaahay baa doonay hadduu ilaahay uu doonayna waa jeclaaday markaa dembiga dhacaya ilaahay baa jeclaaday laguna dembaabi maayo ayay qola udhigeen qolana waxay yidhaahdeen wax kastoo kownka ka dhacaya ilaahay baa doonay hadduu doonayna waa jeceliya laakiin ilaahay xumaanta ma jecla walaa yardaa licibaadihi lkufra sidaa awgeed wixii dembiya ilaahay ma doonin mana abuurin shaqana kuma lah waana inoo iman doontaa masalada qadarka labadaa qolo qolada odhanaya addoonka dembiga samaynaya ilaahay ma doonin isagaa sameeyey iyo qolada odhanaya isagaa sameeyey ilaahay baana ka doonay ilaahayna waa jecelya labaduba waxay isku waafaqeen labada doonitaan iskumid in laga soo aado in isku mid laga soo qaado markaasay ku lumeen masaladaa ku lumeen laakiin ahlusunnati waljamaca waa la waafajiyey labadaa doonitaan bay kala qaadeen labadaba nusuusta aynoo tilmaamayso tani waa mashiio wax kastoo dhacaya ilaahay baa doonay subxaanahu wa tacaala iraadaduna waa inoo soo socota wqowluhu tacaala qowlka alla ayaa lamida ah. walow shaaa allah ilaahay haddii uu dooni lahaa anlaa yaqtatiluu inaanay isdilin maqtataluu isbay dileen mafcuulkii baa xadfan walow shaaa allah alla haddii uu dooni lahaa cadama iqtitaalihim inaanay isdilin maqtataluu isbay dileen walaakina allaha alle hase yeeshee yafcalu waa sameeya maa yuriidu waxa uu doonayo oo ay ka mid tahay inay isdilaan ilaahay baa doonay inay isdilaan iraadada noocaas ma sharciba mise kawni wey in la islaayo waa kawni yacni ilaahay wuxuu u doonay inay dhacdo oo la islaayo ayuu alla doonay waa kawni laakiin alle subxaanahu wa tacaala ma jeclaysanayo oo sharci ahaan uma doonin qaacidadu waxay tahay aliraada alkowniya laazimat lwuquuc wliraada alsharciya laazimat lmaxaba doonitaanka kowniga ahi ilowba ilow waa inuu dhacaa ilowba ilow waa inuu dhacaa doonitaanka diiniga ah ama sharciga ahina ilowba ilow waa in la jeclaadaa labadaasoo lama kala fahmo labada qaacida ku kala sooc iraadadu hadday sharci tahay ilowba ilow waa la jeceli hadday kawni tahayna ilowba ilow way dhacaysaa intaa hadda ayla fahatayna aynu dib u noqonno iraadada kawniga ah ilowba ilow way dhacaysaa laakiin ilowba ilow in la jeclaadaa waxawe ka dhalan mayso waxa suuragala inuu jecel yahay waxa suuragala inaanu jeclayn idan aliraada alkowniya laazimat lwuquuc ayru laazimati almaxaba ma laasimsanaysa jacayl kama dhalanayso ta kalena waa cagsiga iraadada sharciga ah waxayn leenahay laaimatu almaxaba waxay laaimsanaysaa all inuu jecelyahay mar walba waa la jecelyahay laakin ayru laaimati alwuquuc inay dhacdaa laazim maaha ilaahay wuxuu doonay oo jeclaystay inay dhacdo laakiin inay dhacdo iyo inaanay dhicin labaduba waa suuragal afar tusaaleynu ku kala soocayna ashyaadu waa afar inay noqoto kawni wuxuu ilaahay u doonay aba wax ilaahay sharcan oo keliya u doonay saddex wax ilaahay uu labadaba kown iyo sharci u doonay afar shay ilaahay labada midna aanu u doonin oo aanu dooninba kown ahaan iyo sharci ahaanba sow afar ma afartaasay u qaybsamaan afartaba waa tusaalaynaya laakiin haddaad intaa fahanteen mid walba idinkaa sheegaya abi bakr iyo abi jahl baan ku tusaalaynaya afartaba midba labaan siinay kufru abi jahlin muxuu noqonay ilaahay ma doono gaalnimada abi jahl alla ma doono ma doono mise ma doonin ilaahay uu doono ma kown ahaan buu u doona mise sharci ahaan kown ahaan buu u doona waana dhacday sooma gaalnimuu ku dhintay iimaanu abi jahli iimaanu abi jahl inuu mumin noqdo ilaahay ma doono ilaahay ma doono hadalkay wacadiyaan filaya uu doonay iyo ma doonin baan doonay waa alad ma doonin waa alad ilaahay uu doonay laakiin harci ahaan buu doonay laakiin ma dhicin ilaahay wuxuu doonay oo jeclaysanay abijahal inuu rumeeyo sooma laakiin inay dhacdo ilaahay ma doonin saasaanay u dhicin laakiin abujahal inuu rumeeyo ilaahay waxa weeye harci ahaan waa u doonay khalqigii la doonaya inay rumeeyaan buu ka mid yahay sooma ayb iimaanu abi bakrin gacantaa taaga ninka jawaabi abi bakr iimaankiisa naam codka sare u waa iraade sharciya ayib jawaab labaad ya he waa iraade sharciya waa jawaabtii la sheegay naam waa labadiiba iimaanu abi bakrin ilaahay uu jecelyaha inuu rumeeyo soomaa ma dhacay u dhacay idan waa kawniya wa sharciya macan kufru abi bakrin ilaahay ma doono ya haye harci ahaanna uma doonin abibakar inuu gaaloobo kown ahaanna uma dooninoo ma dhicin aartaba waadix baan filaya marka iraadadu sidaasay u kala duwan tahay aayaadkeeduna insha allahu tacala way soo socdaan halkaas maanta ku joojinaynaa hada wallah aclam wsal allah wslm ala nabiyina mxamed wala alih wsaxbi wslm